بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkiiha manhaj الsaalikiin sheekh cabdiraxmaan ibn naasir asacdi raximah اllah waxaan kusoo jirnay kitaab اlxaj oo ka mida kitaabka ayaan soo bilownay sheekhuna wuxuu soo arooriyey xadiidkii dheeraa oo markaa jaabir laga wariyey oo ku saabsanaa sifadii iyo kayfiyadii nebigu u xajiyey calayhi salaatu wasalaam ayuu soo arooriyey iyadoo weliba waxyaalo ka mida ah, yacni uusan wada dhammaystirin oo qeyba u ka tegtegey marka intii yani ugu muhiimsanayd ayuu soo arooriyey wuxuu sheekhu yidhi waa xadiidu jaabir fii xaji nabiyi sala allahu aleyh wasalam xadiidkii jaabir oo ku saabsanaa xajkii nebiga sala allahu aleyh wasalam yashtamilu wuxuu koobsanayaa calaa acdami axkaami alxaji xajka axkaamtiisa mucdamkeeda ayuu koobsanayaa wahuwa xadiidkaasna maa rawaahu muslimun waa xadiidka uu muslim wariyey can jaabir bn cabdilaahi radi allahu canhu jaabir xadiidkan wakhti dambuu sheegay isagoo nin weyn ah oo weliba indhabeelay oo magaalada kuufa jooga ayaa waxaa u tegey taabiciinta qaybo ka mid ah uu ka mid yahay eh, maxamed ibnu cali ibnu xusein zayn اlcaabidiin yani cali bn abi aalib inuu awow u yahay aan raguu ku jiro oo taabiciina ayaa u yimid markaasa waxay weydiiyeen yani raggaasa markaasa waxay weydiiyeen kayfiyadii nebigu uu xajiyey sal allahu alay wasalam jaabirna marka wuu weynaaday oo nin weyn buu ahaa oo weliba dhabeelay markaasuu u sheegay jaabirna markaas wuxuu joogaa kuufuu joogaa markaasaa wuxuu u ka wariyey ayuu marka xilligaa dambe sheegayaa marka wuxuu sheegay ana nabiya sal allahu alay wasalam nabigu makasa inuu ku nagaaday fi lmadiinati magaalada madiina sac siniin sagaal sano ku nagaaday lam yaxuja nabigu ma xajin sal allahu alay wasalam uma adana oo qabla alhijra nabigu waa xajiyey laakiin waxaa loo jeeda bacd alhijra uma adina fi nnaasi fi lcaashirati wuxuu ogeysiiyey sanadkii tobnaad dadkii wuxuu ogeysiiyey ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam xaajun nebigu inuu xajinayo sanadkan faqadima almadiinata magaalada madiina waxaa soo galay oo yimid basharun kaiirun dad fara badan kulluhum yaltamis dhammaan ay doonayaan an ya'tama annaasu yani markaa inay ku daydaan dadku birasuuli اllaahi sal اllahu alay wasalama wayacmala milah dadkao dhan marka waxay doonayaan nebiga inay ku daydaan oo sida uu samaynaya markaas ay sameeyaan ayb fakharajnaa waanu baxnay macahu ay maca nabiyi sal allahu alay wasalam ayaan baxnay xataa idaa ataynaa dalxulayfa markaanu nimid alxulayfa waa soo sheegnayoo waa miiqaadka ahlulmadiina sagaal kilomitr ayuu jiray yani waa meel magaalada ka fogeen weeyaan waxaana isweydiiyeen sababta nebigu halkaa u degay maxay tahay yani meel sagaal kilomitr magaalada u jirta sababta u degay maxay tahay waxay yidhahdeen culimmadu yani shuraxda xadiidka waxaa laga yaabaa nebigu inuu ahaa markaasi qof wax soo ilaaway oo kale inuu wixii xasuusto dib ugu noqdo magaaladii oo kasoo qaato yacni arrimo fara badan ayuu markaa nebigu ka lahaa iyo ujeedooyin fara badan buu ka lahaa degaanka halkaa u degayay xataa idaa ataynaa markaanu tagnay dalxulayfa fawaladat asmaa bintu cumays waxaa dhashay oo umushay gabadhii la ohan jiray asmaa bintu cumays maxamed bin abi bakar ayay dhashay fa arsalat ilaa rasuuli illaahi allahu aleh wasalam rasuulka ilaahay bay u dirtay oo soo weydiisay soo weydiiy waxay tihi kayfa asnac cid bay u dirtay waxay tihi kayfa asnac seebaan sameeyaa qaala nabigu wuxuu yihi sal allahu alay wasalam iqtasidii mayro wastadfirii yani meeshii dhiiggu ka imaanayeyna yani mara ku xir biawbin wastadfirii biawbin mara ku xir yani maxalu khuruuji dam wa axrimii xajkana xiro oo xajkii xiro markaasi siday dadku u xiranayaan fasallaa rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam nabigu waa tukaday fi lmasjidi buu ku tukaday masaajidka dulxulayfu ku yaallaa uma rakiba alqaswa nabigu wuxuu fuulay hashii qaswo la odhan jiray buu fuulay xataa ida stawat bihi naaqatuhu hashiisi markay la istaagtay istawat eh, bihi naaqatuhu ay rakibahaa rukuuban taaman qaamat mustawiyatan calaa qaa'imiha markay si fiican u istaagtay nabiguna uu fuulay hashii eh, xataa ida stawat markay ekaatay bihi naaqatuhu cala meesha bayda la yidhaahdo bayda waa ismu mawdic yani waa jabalun sagiir bay shuraaxda ku tilmaamaya waa buur yar oo marka halkaa ku taallo way baydadu bannaanka halkaas yani meesha taaggaa oo ku taalla dulxulayfa halkaas marka hashula istaagtay ahalla bitawxiid tawxiidku markaa ku dhawaaqay ihlaalku waa arafcu bisawt codka lagu dhawaaqo wey sare loo qaado weye baa ihlaal la yidhaahdaa marka codkiibuu nabigu sare u qaaday bitawxiidi ahalla bitawxiid tawxiidkiibuu sare u qaaday tawxiidkuna waa kalaamkan soo socdo weeye labayk allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayka ina alxamda wاnicmata laka wاlmulk laa shariika laka kaasuu yanii towxiidka la sheegayo oo uu tilmaamayo waa hadalka soo socda weeye oo towxiidka uu koobsanayaayo yani waa ku dhex jira laa shariika laka ayb yani labayka yan alla waa ku ajiibaynaa labayka allaahuma allahyo labayka waa ku ajiibnay labayka laa shariika laka shariik kuma sugnaa mid kula wadaaga cibaadada labayka waa ku ajiibnay in alxamda wanacmata in alxamda mahad iyo wanicmata nicmo iyo gallad iyo incaam laka aduu ku sugnaaday iyo walmulka in alxamda xamdi iyo mahad iyo wanicmata walincaami nicmayn iyo walmulki mulkiba laka aduu ku sugnaaday laa shariika shariik laka adi kuma sugnaan marka yani waxaa weyaan dikrigaas ayuu akhriyey oo talbiyadii ah ibnu taymiya yani markuu fasirayo hadalkaas yani wuxuu odhanayaa wuxuu noqonayaa hadalka macnihiisu ana mujiibuka ana mujiibuka lidacwatik yeermadaad ii yeertay waan ajiibayaa mustaslimun lixukmika xukumkaagana waan u hogaansamayaa muiicun liamrika amarkaagana waan aeecayaa maratan bacda mara mara mar kale ka dambaysa laa azaalu calaa dalika saana ka zuuli mayo yacnii waxaan joogtaynaya oon daa'imaya ajiibitaanku ajiibayo waxaa la ajiibayaa yani ilahay wuxuu amray nabiyulaahi ibraahiim calayhi salaam alla wuxuu ku yihi waadin fi nnaasi bilxaji dadka xajka ogeysii waadin fi nnaasi bilxaji yatuunaka waadin fi nnaasi bilxaji yatuuka sax wey yani ogeysii dadka xajka ogeysii way ku imaanayaan xajkii yani meelo kala duwan bay ka imaanayaan marka yani sidaas yani ayaa markaa la amray siday tilmaamayaan mufasiriintu ibnu jariir abari ibnu kaiir iyo keyrkiisba yani markaasi dadkii wuxuu yidhi nabiyulaahi ibraahim codkaygu meel ma gaaraye yani codkaygu xaggee buu gaarayaa allah marka wuxuu ku yidhi adugu dadka u yeer u dhawaaq annagaa dadka gaarsiinaynay markaasuu dhawaaqay hadalladii uu ku dhawaaqay waxaa ka mid ah yaa ayuha annaasu ina rabbakum qad ittakhada beytan faxujuuh dadow rabbigiin wuxuu yeeshay oo samaystay oo u dhistay yacni guri ee u soo xajiya markaasaa codkaas ilahi wuxuu maqashay dadkii oo dhan buu wada gaarsiiyey xataa kuwa weli aan dhalan oo xajin doona ilaahay waa gaarsiiyey oo markaasi codkaasi way maqleen kadibna marka tiibaa laga jawaabayaa labayk allahuma labayk alla waa ku ajiibnay yeeritaankaa noo yeertay waanu ajiibnay oo waan yeelnay oo annaga markaas meesha imaanayna macaanuu saasay ku sheegeen marka dikrigaasaa la akrinayaa yani marka yani qofku uu xirto labayk allahuma cumratan ama labayk allahuma xajan markuu yani xirto wuxuu xihan lahaa oo yani wuxuu xajin lahaa ama cumradii markuu sheego kadib ayuu dikrigan la imaanayaa oo labayk allahuma xajan ama labayk allahuma cumratan ama labayk allahuma xajan cumra intaa markuu sheego kadib intaa wixii lagu xihan lahaa kadib marka dikrigan akhrinaya wa ahal annaas dadkiina waxay xirteen bihada bihada aladii kanay ku dhawaaqeen dadkiina ihlaalku waa rafcu sawt rafcu sawti bitalbiya ayaa ihlaalka la yidhaahdaa marka wa ahal annaas dadkiina waxay ku dhawaaqeen bihada ladii yuhiluuna bihi midkan ay ku dhawaaqayaan ayay ku dhawaaqeen oo markaasi sida shuraaxdu ay tilmaamayaan yacni waxaa jiray siyaaqo kala duwan siiqooyin kala duwanoo asxaabta qaarkood ay ugu dhawaaqayeenoo sidan khilaafsan yani sida laga soo naqliyey ibnu anas radia allahu canhu kadalika ibnu cumar laga soo naqliyey siiqooyin sidan khilaafsan bay ugu dhawaaqayeen marka dadkuna ihlaalkaasay la imaanayeen falam yarudda rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nebigu radin calayhim yani ay cala asaxaabati shayan minhu wax ka mida dikrigaas ay akhrinayeen muusan diidine nin kastaba tuu akhrinay waa u daaya nebigu sal allahu alay wasalam marka inay bannaan wax lagu dari karo waxaan laga dhimi karo ayay culimmadu ka qaateen maadaama iqraar ay tahay oo nebigu isagoo maqlaya uusan ohan ha ohanina midda aan ku dhawaaqay keliya ku dhawaaqa uusan ohanina u daayay waxay akhrinayeen iyo dikrigii kale yani markaas inay bannaan tahay ayay markaa ka qaateen marka waa ahal naas dadki waxay ihlaasheen oo ku dhawaaqeen bihada aladii yuhiluuna bihi midkan ay ku dhawaaqayaan oo dikrigan ah yani waxbay ku dareen waxna ka dhimayeen falam yarudda rasuulu llaahi sal allahu alay wasalam nebigu kumuusan radin calayhim korkooda shay-an shay oo minhu ka mida dikriga ay akhrinayeen kumuusan diidina waa u daaye waa iqraar marka ayb walazima rasuulu llaahi sal allahu alay wasalam rasuulku wuxuu joogteeyey talbiyatahu talbiyadiisii isagu tiisii buu ku celcelinayay labayk allaahuma labayka labayka laa shariika ila aakhirih taasuu nebigu ku celcelinayay sal alla alay wasalam qaala jaabirun jaabir wuxuu yidhi <clears throat> lasnaa maanu ahayn nanwi kuwa niyeysan ila alxaja xaj mooyaane annagu xaj maan doonaynay inaan markaasi aan soo xajino maan doonaynay lasnaa maanu ahayn nacrifu kuwa yaqaana alcumrata cumro kuwa yaqaana maanan ahayn cumro maanan aqoon nabigu waa cumraystay sal alla alay wasalam oo saddex cumro cumratu yani alqada iyo cumratu yani aljuciraana yani cumrooyin saddexoo ka horreeyey xilligaas ayuu nebigu cumray sal allahu aleh wasalam marka waxay shuraaxdu odhanayaan yani waxay u jeedaan waxaa loo jeedaa lasna nacrifu alcumra yacni qofku intuu xaj soo xirto inuu xajkiisi cumro u bedelo taa aqoon oo waxaa dhici doonta oo arki doonnaa insha allah in markaas nebigu uu amray yani dadka qaarkood inay u bedelaan xajkoodii cumro u bedelaan dadkii xajka xirtay inay cumro u bedelaan intay cumro sameeyaan kadib xajkiina marka la gaaro wakhtigiisa yowmu tarwiya inay xajka xirtaan marka taxwiilka noocaasoo min alxaji ila alcumrati ilaa yani xajku ayaam mucayana buu leeyahay marka waxaa ka horeeya cumradii wakhtigeedii yani iyadoo furan tahay qof markuu tago beytka ayuu marka cumradii la imaanaya marka wuxuu amray inay cumradii intay xajkii ka wareegaan inay cumro u bedelaan oo marka cumradii ay la yimaadaan saasuu amray marka lasna nacrif cumra saasay ku fasireen yani kuwa marka cumro garanaya maan nahay yani in loo bedeli doono xajkayaga cumro maanan ogeyn xataa idaa atayna albeyta markaanu kacbadii nimid marka muddaa lasii socday ilaa sagaal maalmood baa lasii socday shan iyo labaatankii dulqacda ayaa laga baxay magaalada madiina afartii dulxijana makaa la tegay sagaal maalmood baa dhexda lagu sii jiray masaafo xataa idaa ataynaa markaanu tagnay albeyta beytkii markaanu tagnay macahu ay maca nabiyi sal allahu alay waslm nabiga maciise markaan beytka tagnay istalama rukna nabigu ruknigii buu salaamay xajaruaswadkii rukniga ku yaalay ayuu nabigu salaamay sal allahu alay wasalam fa taafa sabcan toddoba goor buu markaa ku tawaafay yani waxaa ka horeysay meel la yihahdo magaalada yani hadda maka ka mid ah oo diiuwa la yihahdo ayuu nabigu degay sal allahu alay wasalam halkaasuu habeenkii bariyey subax ayuu markaa tegay kacbadii yani markaasuu aaday xataa idaa atayna albeyta markaan beytka tagnay macahu ay maca nabiyi sal allahu alay wasalam istalama rukna ruknigii wuu salaamay faaafa sabca toddoba goorna wuu ku dawaafay faramala alaaan saddex buu orday ramligu waa socodka orodka khafiifkaa ah weeye wamashaa arbacan afarna waa socday awaafkii yani saddex ka midana yani markaasi waa ordaya orod khafiif ah oo aan yani aad u badnayn yani markaasi afar ka midana waa soconay uma nafada kadibna wuxuu aaday oo u jihaystay nafada macnaa tawajaha wuxuu u jihaystay oo aaday ilaa maqaami ibraahim maqaam ibraahim buu aaday faqara'a wuxuu akhriyey nebigu sal allah aleh wasalam waittakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa ka yeesha maqaama ibraahim yani waxaad ka yeelataan musallan meel lagu tukada ka yeesha halkaasuu aaday fasallaa rakcatayni laba ragcadood yani maqaam ibraahim wuxuu ku yaalaa kacbada dhinaceeda wadinka arkay bahalkan yar meesha yaroo qaruuradda ku jirto oo meeshii nabi ibraahim uu ku istaagay markuu kacbada dhisayey tiya marka quraarad baa la dhexgeliyey marka taas wey aad aragteen yani sawiradaad ku aragteen fa sallaa ragcateen nabigu laba ragcadood buu ku tukaday oo meeshii uu dhagaxuu ku istaagayba halkaa la dhexgeliyey halkaa ku jira fa sallaa ragcatayn laba ragco ayuu ku tukaday waxaa lasu khilaafay labada ragco ma sunna ah mase markaas waa waajib jumhuurtu waxay lehin waa laba ragcoo sunna ah wey waajib ma aha fa jacala maqaama maqaam ibraahimna wuxuu ka yeelay baynahu asaga iyo bayna albeyti yani kacbadii meel udhexaysuu ka yeelay yani maqaam ibraahim hortiisuu yaalaa kacbadina way ka dambaysaa halkan oo kale ayuu markaa nabigu taagan yahay sal ala ala sl sga markaa ku aadan kacbadina way ka dambaysaa fajacala maqaam maqaamka wuxuu ka yeelay baynahu nabiga yani wa bayna albeyti dhexdooda ayuu ka yeelay baynahu bayna nabiy sal slam wa bayna albeyti wa fii waxay sheegaysaa anahu qaraa inuu akhriyay fi rakcatayni qul huwa allahu axadun waqul yaa ayuha alkaafiruun riwaayo kale waxay tilmaamaysaa inuu hormariyey yani qul yaa ayuha alkaafiruun ragcadda hore inuu ku akhriyey ragcadda dambena uu ku akhriyey qul huwa axad oo suurat alikhlaas baa loo yaqaan labada suurado ikhlaaska ayaa loo yaqaanaa uma rajaca nabigu wuxuu u noqday markuu soo tukaday kadib ila rukni ruknigii buu usoo noqday uma rajaca ee bacda salaa salaaddii kadib wuxuu usoo noqday ila rukni ruknigii buu usoo noqday wastalamahu wuu salaamay markaasi ruknigii buu salaamay ayib uma kharaja min albaabi wuxuu ka baxay albaabkii ay baabalmasjid ayuu ka baxay ila safa safuu aaday lanna safa iyo marwa marka hore waxay ahaayeen yani kuwa masaajid ka baxsan bay ahaayeen oo bannaanka ku yaal ayay ahaayeen sida uu tilmaamay sheekh cabdimuxsin alcabaad wuxuu leeyahay yani fatro ka hor kii yani wixii ka horreeyey meel suuqa iska ahaayeenba oo dukaamaa ku yaalla meesha safa iyo dukaan wax lagu iibsanayo gawaarioa iska mariyey oo noocaas iska ahayd laakiin hadda wixiiba waa dhismo weeyaano waa la dhisay ayib uma kharaja wuu baxay min albaabi albaabku ka baxayoo ilaa safa safuu aaday xaggeeda falamaa danaa markuu u dhowaaday min asafa safa markuu u dhowaaday qaraa wuxuu akhriyey ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaah safa iyo marwo waxay ka mid yihiin shacaa'irta yani calaamaadka ilah lagu aqoonsanayo ayay ka mid yihiin shaciradu waa calaamada wey faraqa calayhi nabigu waa koray sal allahu aleh wasalam safuu koray xataa ra'a albeyta ilaa beytkii iyo kacbadii uu arkay u muuqatay oo qof markuu dul taagan yahay yani uu yani dul istaago yani safa kacbadii waa u muuqanaysaa xataa ra'a albeyta fastaqbala alqiblata markaa qibladii buu qaabilay xaggeeda usoo jeedsaday fawaxad allaha wakabarah ilahay buu waxiday yani wakabarahu alluu yani marka laa ilaaha ila allahu hadalkana fasiraya tawxiidka iyo takbiirta la sheegay waxaa fasiraya hadalkan yani tawxiidka iyo takbiirta ula yimid waxaa weeye laa ilaaha ila allahu yani ma uu jiro alla xaq lagu caabudo ila allahu alla mooyaane waxdaw xaalu alla keligiis yahay laa shariika lahu alla shariik oma sugnaan lahu lmulku lahu allo u almulku mulki iyo isagaas kale walahu alxamdu mahad asagay u sugnaatay wa alla calaa kulli shayin shay kastaba qadirun waa awoodaa laa ilaaha ila allah waxdah laa ilaaha ay laa macbuda bixaqin ila allah waxdaw xaalu keligiis yahay anjaza wuu fuliyey alle yani wacdahu ballanqaadkiisii ballanqaadka alle wuu fuliyey ballanqaadkaasna wuxuu ahaa diinkiisa inuu muujiyo diimanka kale yani ka saramariyo ay biidhaarihi tacaala lidiin diinka inuu muujiyey alla markaa waa fuliyey ballankii oo inuu diinkiisa unu diin sareeya alslaamu yacluu walaa yuclaa calayh wanasara cabdahu addoonkiisana waa u gargaaray cabdahu waa nebi maxamed sal allahu alay waslam waa u gargaaray wahazama alaxzaaba wuu jebiyey kooxihii kuwii issoo bahaystana waa uu jebiyey alle waxdahu keligiis xaaluu yahay ayuu jebiyey oo alaxzaab waa khandaq nimanka isugu yimid weeyaanoo yacni yowmu axzaab waa la garanayaa qaswatu axzaab dadkii faraha badnaa ilaa toban kun ahaa oo issoo bahaystay oo doonaya nabiga sal ala alay slam iyo asxaabta inay markaas soo afjaraanba yani markaas ilahay waa uga heliye alla waajibiyey fa arsalnaa calayhim riixan eh, wajunuuda lam tarawha alla waxaan ku dirnay dabaylo iyo ciidamo inaan arkaynin ayaan ku dirnay ayagoon markaa waxba yani aysan u geysan muslimiintii ayay markaa iska noqdeenoo yani dhibkii ay la doonayeen ma gaarsiin muslimiinta waa iska noqdeen marka wahazama alaxzaaba waxda ilaahay keligiisaa jebiyey yani markaasi wixii issoo bahaystay oo gaaladii faraha badnayd uma dacaa bayna dalika intaa dhexdeeda nabigu waa ducaystay qaala mila hada alaa maraat dikriganoo kale saddex goor buu akhriyey yani marka waxay noqonaysaa dacaa bayna dalik dikrigan markuu akhriyaba waa ducaysanaya markuu akriyaba waa ducaystaa haddana waa ku socdiya mar labaad mar saddexaad marka wuxuu ahaa uma dacaa bayna dalika ay bayna maraati hada dikri dikrigaas mararkii uu akhrinayay intii udhexaysay nabigu waa ducaysanay sal allahu alay wasalam qaala mila hada dikrigan oo kale wuxuu akhriyey alaa maraat saddex goor ayuu akhriyey sal allahu alay wasalam laba dikrioo kastana nabigu marka waa ducaysanay uma nazla nabigu waa degay oo wamashaa wuxuu u socday ila lmarwa marwa xaggeeduu aaday xagga marwa ayuu aaday xataa idansabat qadamaahu markay ku hoobteen insibaabku waa inxidaar weeye meel taag ah qofku inuu kasoo hoobto kasoo degaandego yani insibaabku xataa idansabat ay inxadarat markay kasoo hoobteen oy kasoo degeen qadamaahu markay ku hoobteen qadamaahu labadiisa gomadood fii badni lwaadi waadiga dhexdiisa waadiga udhexeeya safa iyo marwa markuu safa kasoo degay waa buurtii tog baa udhexeeya togii buu kusoo hoobtay togaasi markuu ku soo hoobtay sacaa nabigu waa orday orod xoogaa khafiifa ayuu orday ay asraca fi lmashi socodkii wuu dejiyey xoogaa wuu yar gucleeyey xataa idaa socdataa markii yani marka uu buurtii uu togii dhaafay ayuu mashaa socday marka mashaa waa uu socday xataa ataa marwa xataa ataa almarwata ilaa marwa uu tegay oo buurti kale ilaa markaa nabigu uu tegay sal allahu aleh wasalam fafacala nabigu wuxuu ku sameeyey sal allah alay wasalam cala almarwa marwuu ku sameeyey calamar marw wuxuu ku sameeyey kamaa facala cala safa yani sidii markuu safa dul taagna uu sameeyey oo kale ayuu sameeyey yani dikrigii buu akhriyay hadda aan soo marnay wey dikrigii buu akhriyey wuu ducaystay haddana wuu akhriyey waa ducaystay wahaakada ayb xataa ata almarwata ilaa marwa uu yimid fafacala wuu sameeyey cala almarwa kamaa facala cala safa suu safa ku sameeyey oo kale xataa ida kaana aakhira awaafihi nabigu markuu ku sugnaa xata ida kaana aakhiru awaafihi xataa idaa kaana aakhira awaafi cala almarwa markuu ahaa awaafkiisi oo ugu dambeeyey mid marwo ku sugan lianna marka laga soo bilaabo safa oo marwo la yimaado yani hal baa la xisaabinaya hal sacyi baa la xisaabinaya marka laga soo noqdo yani markaasi marwa oo safa lagu soo noqdo mar baa la xisaabinaya wahaakada marka waxay ku dhammaanaysaa xataa ida kaana aakhira awaafihi cala almarwa markii awaafkiisi ugu dambeeyey markaas wareegii ugu dambeeyey markuu marwo soo gaaray oo marka uu dhameeyey sacyigii uu dhameeyey faqaala wuxuu yidhi low ana istaqbaltu min amrii ma stadbartu lam asuqi اlhadya wajacaltuha cumrata faman kana minkum laysa macahu hadyun falyaxila walyajcalha cumrah wuxuu yidhi nabigu sal اllahu alيه wasalam low ana istaqbaltu min amrii hadduu ii ahaan lahaa mid mustaqbal ah masjid bartu arinkayga masjid bartu waxa yani aan hormarsaday hadduu mustaqbal ii ahaan lahaa oo midaan samayn hadduu ahaan lahaa lam asuqil hadyi hadyi ma soo kaxeeyeen wajacaltuha cumra xajkana waxaan u bedella cumran ka dhigan lahaa faman kaana minkum faman kaana kii ahaaday minkum xaalu idinka idinka mid yahay laysa hadyun macahu maciise hadyi usan ahayn falyaxilha xalaaloobo qofkan hadyi wadan ha xalaaloobo ayb walyajcalhaa cumratan xajkiina cumraha u bedelo eh, low ana istaqbaltu min amrii mastadbartu wuxuu ku fasiray yani ibnu qayim aljawsiya raximah llah wuxuu yidhi yacni annahu low kaana hada alwaqtu aladii takalama fiihi huwa waqtu ixraamihi wakhtigaa asxaabta uu la hadlayo oo sacyigii u dhammeeyey xilligaa asxaabta uu la hadlayo hadduu ahaan lahaa lakaana Eh, hadduu nebigu joogi lahaa markaas low kaana hada alwaqt aladi takalama fiih huwa waqt ixraamihi hadduu ahaan laha waqtigii uu soo xiranayay oo uu joogo dulxulayfa hadduu ahaan lahaa lakaana axrama bicumratin cumru soo xihan lahaa walam yasuq ilhadyi hadyina ma soo kaxeeyeen hadyina ma soo kaxeeyeen liana aladii istadbarahu shayga nabigu uu leeyahay ma stadbartu muxuu yahay waxa yani uu ku sameeyey istidbaarka huwa aladii facalahu wamadaa waa waxa uu sameeyey weeye waxa uu sameeyey weeyaan wamada fasaara khalfahu oo uu ka dhigay wax markaasi ka dambeeyoo kale waladii istaqbalahu huwa aladii lam yafcalhu shayga mustaqbalkaana waa shayga weli uusan samayn ayb bacdu bal huwa amaamah famuqhtadaahu hadalka macniis wuxuu noqonayaa annahu low kaana kadalika la bilcumrati duuna hadyin haddii marka hadalkan hadda marka uu yani ku hadlayo hadday ahaan lahayd xilligii uu dulxulayfo joogay nabigu marka cumrana wuu soo xiran lahaa yani hadyina ma soo kaxeeyeen laakiin hadda cumradii acmaasheedii buu la yimid hadyina wuu wadaa xaj iyo cumrana wuu soo xirtay hadyina wuu wadaa marka ma bedeli karo mar hadduu qofku hadyi wado ma xalaaloobayo ilaa laga gaaro yani yowmu naxri ilaa laga gaaro ma xalaaloobayo ayib laakiin qofka cumro soo xirtay oo hadyi aan soo kaxaynin markuu yani dhammeeyo acmaashii cumrada waa iska xalaaloobaya ilaa laga gaaro yowm athaamin min dilxija xalaal buu iska noqonaya yani wax kastoo xaaraam ahaa baa xalaal u noqonaya wax xaaraam ah may jiraan yani waxyaalihii marka hore xajku u diiday markuu xirtay iyo cumrada way u banaanaanayaan markaas marka nebigu sal allahu alay aslam yani wuxuu leeyahay wixii aan sameeyey oo ah inaan xaj iyo cumro soo xirtay oo aan markaa hadyi soo kaxeeyey haddii uu ahaan lahaa midaanan weli samayn hadduu ii ahaan lahaa hadina ma soo kaxeeyeen cumraan soo xirana hadina ma soo kaxeeyeen laakiin hadda hadina waan soo kaxeeyey cumrana waan soo xirtay waxay noqonaysaa inaan xalaaloobin oo marka aan ku sugnaado ilaa laga gaarayo maalintaas marka hadalka macani saas weyaan oo nebigu wuxuu tamaninayaa arrinkaa inuu samayn lahaa low ana istaqbaltu min amri yani haddii yani uu mustaqbal ii ahaan lahaa oo midaan weli samayn hadduu ahaan lahaa min amri ma istadbartu shayga aan sameeyey oo hadii inaan soo kaxeeyey ah hadduu ihaan la midaanan weli sameeyeen lam asuq ilhadya ayib marka laba ayuu isku daray ibnuqayim wuxuu yidhi yani lakaana axrama bicumratin walam yasuq ilhadya nebigu cumrana wuu soo xiran lahaa hadyina ma soo kaxeeyeen marka midda uu sameeyey oo markaas hadda aan lagu noqon karin waa in hadyigii la soo kaxeeyey ayib Eh, lama suqi wajacaltuha cumratan cumran u bedeli lahaa cumro ayaan u bedeli lahaa qofkii xaj soo xirtay yani cumran u bedeli lahaa xajkaygii laakiin hadda hadiibuu wadaayo saa ma samayn karo faman kaana minkum laysa macahu hadyun qofka idinka idinka mid ah oo markaa hadyi aan soo kaxayn walow xajba ha soo xirtee falyaxilla hadda ha xalaaloobo waliyajcalha cumratan xajkiisina waliyajcalha ay xajatahu xajkiisina ha ka yeelo cumratan cumra u bedelo xajka aad soo xiratay cumro u bedel lanna hadyi ma wadid iska xalaalow laakiin qofka nabi maxamed la mida ah sal allahu aleh wasalam asagu markaasi ma xalaaloobayo maadaama hadyi uu wado marka nebigu wuxuu jeclaan lahaa inuusan hadyi soo kaxeeyeen si markaas sida dadkan oo kale u xalaaloobo ayb oo dharkii uu soo xirtay buu ku sugnaanaya qofkii marka noocan waxaa ku sugan haddii weliba waqti uu ka dhiman yahay xilligii xoogaa sucuuba ku sugan markaasi faqaama suraaqat bnu malik ibnu jucshum suraaqa istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah alicaamina haada ma sanadkan keliya unbaa in xajka cumre loo bedelayo lanna iyagu waxay u arkayeen gaaladu xilligii yani jaahiligu waxay odhan jireen bilaa xajka in la cumraysto waa min afjar ilfujuur bay odhan jireen fujuurkan oo ugu weyn wey xumaan la sameeyo xumaanaha oo ugu waaweyn waxaa ka mid a ah bilihii xajka in la cumraysto agtooda wax weyn bay ka ahayd marka wuula yaabay markuu nabigu ku yii saaabigeeni markuu nabigu yii u badela xajkiina cumro u badela istaqrab waa qariibsaday markaasuu nabiga weydiiye wuxuu yidhi alicaamina haada am liabad rasuul allow ma sanadkan keliya unbaa faskhiga loo bedelaya xajkii cumro mase waa weligeed fashabaka rasul lah sal asaabicahu waaxidatan fi ukhra nabigu gacmuhu saasuu dhex geliyey saasuu yidhi sidaas ayuu yidhi wa qaala wuxuu yidhi dakhalat ilcumratu cumradii waxay dhex gashay fi lxaji xajkii bay dhex gashay maratayn laba goor buu ku celiyey dakhalat alcumratu fi lxaji dakhalat alcumratu fi lxaji laa ay laysa licaamina hada faqat laa yani waxay ka tarjumaysaa yani sanadkan keliya maahan isdhexgelintu bal liabadin abad weligeed weeye weligeed weye waa tawkiid weligeed weeye yani waa la isdhexgelin karaa ayb marka dakhalat alcumratu fi lxaji ay dakhalat alcumratu fii ashhuri alxaji wa saxad wayna asaxday way dhex gashay marka waxaa la burinayaa hadalkii ay odhan jireen yani jaahiligu oo markaas ay u arkayeen yani arrinkaas inuu yahay min afjari alfujuur oo hadalladooda waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah ay odhan jireen idaa cafa alaharu wa bara'a addabaru wansalakha asafaru xallat alcumratu liman ictamar yani markaas xilliga noocaasa ayay banaanaanaysaa cumradii hadda ma banaana ayay ohan jireen marka min afjal fujuur bayayay u arki jireen marka caadadaasaa la khilaafayaayo xajkii cumradii way isdhexgaleen weyaanoo bilihii xajka ayaa la cumraysanayaa ee arrinku maaha sida iyagu moodayee inaysan arrinka inuusan bannaanayn waqadima caliyun cali baa yimid radi allahu canhu min alyamani yaman buu ka yimid bibudni nabiyi sal allahu alay wasalam geeli nebiga ayuu markaa la yimid sida shuraaxda qaar tilmaamayaan nebiga geelu u soo iibiyey ayuu keenay fawajada faaimata wuxuu helay faaimo oo miman kuwa ka mid a ah? miman xalla ka mid a ah? xaalay ka mid tahay miman xalla kuwii xalaaloobay xaalay ka mid tahay kuwii xalaaloobay fawajada faaimata faadimuu helay miman xalla xaalay ka mid tahay wa labisat iyaaban sabiiqan oo markaasi labisatay dhar sabiiqan macnaa masbuuqan la rinjiyeeyey ankara dalika alayha al waa ku inkiray oo wuuu islaa lama xalaaloobayo oo xajkibaa la sugaya iyuu islaaa ayib faankara dalika calayha faqaalad waxay tidhi markuu ku inkiray ina abii amaranii bi aabbahay baa sidaa i amray aabbaheed waa nebi maxamed sal alla wasalam asaga ay amray inaan xalaaloobo oo dharkayga iska xirto oo waka ayib qaala wuxuu yidhi jaabir baa odhanaya fakaana caliyu yaquulu cali wuxuu odhan jiray bilciraaq xaalay mid ciraaq ku sugan yani isagoo xilli dambe ciraaq jooga wuxuu ohan jiray fadahabtu ilaa rasuuli illaahi sal alla ala sl rsulkan u tegey sheekadii buu ka warramaya cali isagoo ciraaq jooga ayaa wuxuu odhanayaa oo ka sheekaynaya wuxuu leeyahay arrinkaa markay igu tiri oo hadalkaa ii sheegtay nabigaan u tegey sal allahu alay wasalam muxarishan anoo ku dacwaynaya calaa faatimata liladii sanacat faatima waxay samaysay anoo nabiga u sheegaya oo ku dacweynayaoo leh waaas waaas samaysayo dharkaasay xeratayo yani sidii lagu yaqaana qof xaaji ah kuma sugna ayaa nabiga utgay sal la ala wasalam mustaftiyan anoo markaa fatwo weydiina lirasulilahi sal slam fii ma dakarat canhu waxay ka sheegtay aabbahay baa ii fasaxay maadaama ay tiri anoo nabiga balka hubsanaya faahbartuhu waxaana u sheegay anii ankartu calayha inaan ku inkirayna waan u sheegay waxaan ku idhi markaan ku arkay faatima iyadoo waxaa samaysay oo indhakuulatay oo dharkaa xiratay yani waan ku inkiray inaan ku inkiran u sheegay faqaala nabig wuxuu yihi sal la alay waslam sadaqat sadaqat run bay sheegtay maada qulta xiina faradta alxaja yani run bay sheegtaya adigu markaad soo xiranaysay ood ka imaanaysay xaggaas ee yaman maxaad soo tiri maada qulta maxaad tihi xiina faradta markaad isku waajibinaysay ay calaa nafsika alxaja xajka markaad isku waajibinaysay xajka lanna xajku muxuu isku waajibaya qofku inuu xirto qofku hadduusan xilan xajkii markuu miiqaadka joogo xajkuma waajibin laakiin markaad isku waajibinayso la imaanaya xajka xiranaysay oo markaad miiqaadka ka soo xiranaysay maxaad soo xiratay qaala wuxuu yihi qultu waxaan idhi allahuma inii uhillu alla waxaan xiranayaa bimaa ahalla bihi rasuuluka rasuulkaaga wuxuu xirta ana xiranaya saasaan idhi oo tacliiq baan sameeya kaagaan ku xidhay qaala nebigu wuxuu yihi sal اllah alay wasalam faina alhadya macii anu hadi baan wadaa falaa taxilu haddaba xalaaloobi maysid maadaama aan isku midnahay xalaaloobi maysid labadeenna waxaynu sugaynaa yani xilliga xajka aan ka xalaalowno qaala wuxuu yidhi jaabir fa kaana jamaacat lhadyi wuxuu ahaa yani tirada hadyiga tiradiisa alladii hadyigaasoo qadima bihi caliyu min alyaman cali yaman uu ka keenay hadyigii cali uu wado yaman ka keenay iyo wladii ataa bihi nabiyu sal اllahu alay wasalam iyo midkii nebigu uu waday calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa miatan boqol ayuu ahaa boqol neef oo geel ah toddobiyo soddon ayuu cali kala yimid yaman inta kale nebigaa waday sal allahu aleh wasalam marka laisku daro wuxuu isku noqday saddex iyo lixdan nebigu uu keenay calayhi salatu wasalaam iyo toddobiyo markaasi yacni soddon uu cali keenay boqol neef oo geela weeye tirada marka marka laisku daro boqol bay noqonaysaa qaala wuxuu yidhi jaabir faxala naasu kulluhum dadko dhan waa alaaloobeen dadko dhan ba alaaloobay kulluhum culimadu waxaa loo jeedaa mucdamuhum mucdamka badankaa loo jeedaa oo waa ilaaqu lafdi alcaami waraadati alkhaas ta la ilaaq lafdi caam ah in khaas loo jeedo ayib oo dadkii aan xalaalooben caaisha ka mid ahayd xataa ayib wa qasaruu timihii bayna gaabiyeen maadaama xajkii uu soo dhow yahay oo xajkii maalmaha ka dhiman ila nabiya sal allah alay wasalam nabi maxamed iyo sal l slam iyo waman kaana macahu hadyun cidii hadyi waday mooyaane waxaa ka mid ah raggii hadyiga waday alxa ibnu cubaydilahi saxaabigaasa ka mid ahaa raggii hadyiga waday oo markaa ayana aan xalaaloobin falamaa kaana yowmu tarwiya maalintii tarwiye markii la gaaray yowmu tarwiya waa maalintii sideedaad weeye tawajahu ilaa mina yacnii xagga mina la aaday nabigu meel badxaa ayuu marka ka sixirtay ayuu xaji ka xirtay falama kaana yowmu tarwiya tawajahu ilaa mina minay u jeedsadeen agga minay aadeen fa ahluu bilxaji xajkay markaa xirteen warakiba nabiyu sal allau alay wasalam nabigu markaasi nabigu waa fuulay heshiisii fasallaa biha wuxuu ku tukaday mina biha ee bimina alduhra walcasra walmaqriba walcishaa walfajr intaasuu ku tukaday uma makata qaliilan wax yar buu nabigu nagaaday sal allau alay wasalam xataa alacat ishams ilaa qoraxda ay soo baxday wa amara nabigu wuxuu amray ayib wa rakiba wahuwa alxaal ayuu markaa nebigu nagaaday amara uu amray biqubatin min shacrin qubad iyo teendho qubadaasoo min shacrin tima ka samaysan oo tudrabu lahu looga dhisayo binamira meesha namira la yidhaahdo ilaa carafaa lasii tegi doonaa berri marka nebigu wuxuu sii amray meesha la namira oo udhaxaysa carafa iyo musdelifo udhaxaysa halkaas in laga dhiso teendho ayuu markaa nebigu sii amray sal allahu aleh wasalam wa amara naasa marka hashibuu fuulay oo halkaasuu aaday walxaal amara oo amray biqubatin buu amray qubadaasoo min shacrin ka samaysanka eh, samaysan timo teendho ka samaysan eh, timo ka samaysan yani teendhadaasoo tudrabu lahu looga dhisayo binamira meesha namira la yidhaahdo namira yani waa meesha carafa intaan la gaarin weeye meesha xaramku uu ku dhammaanayo dhulka xaram meesha ku dhammaanaya xilligana weli aan la gaarin meesha udhaxaysa halkaas weeye meeshuu kana ku dhammaanayo kaana uu ka bilaabanayo halkaas weeyaan meel udhaxaysa weeye carafa ayay markaasi dhinaca ku haysaa fa saara rasuul slam nebigu markaa wuu socday yani markuu ku tukaday duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii iyo ceshihii fajarkii minaa lagu tukaday fajarka markii la tukada kadib ayaa markaasi qoraxdu markay soo baxday ayuu markuu nabigu dhaqaaqay sal allah alay wasalam wuuna socday oo carafadii waa ka baxsantaha iyadoo xaram ka mid maahana waa khaarijka weeye ayb walaal buu nabigu baxay laa tashuku qurayshun quraysh aysan ka shakinayn ilaa anahu waaqifun ilaa zaaid bay ku sheegen culamadu walaa tashuku qurayshun ah, nabigu waa baxay oo waa socday walaal laa tashuku qurayshun quraysh aysan ka shakinayn nahu waaqifu inuu yahay mid istaagaya cinda mashcalxaraam agtiisa waa musdalifo weeye lanna mina marka laga yimaado musdalifa lasii marayaa carafa marka lasii aadayaa marka waxay islahaayeen halkaas musdalifuu istaagi doonaa kamaa kaanat qurayshun tasnacu fi ljaahiliya sidii quraysh ay samayn jireen xilligii jaahiliga oo quraysh ayuu kamaysa bixi jirin halkaa ma dhaafi jirin xaram kamaysa bixi jirin lidaalika alla wuxuu amray inay carafo tagaano halkaa ay ka soo rogmadaan uma afiiduu min xayu afaada annaas adigu waxay odhan jireen annagu waxaan nahay naxnu ahlu xaram falaa nakhruj min alxaram maadaama ahluxaramka aan nahay annagoo ka bax mayna odhan jireen marka ayagu halkaasay ku nagaan jireen tii marka ayagu ay aaminsanaayeen bay waxaasla nebiguna waa samayn doonaayo halkaasuu ku nagaan doonaayo halkaasi carafa ma aadi doono ayib ayagoo markaa isa ka shakisnayn quraysh Eh, ila anahu iladu waa zaaide fii anahu waaqifun inuu yahay mid istaagaya cinda almashcal xaraam oo musdelifo ah kamaa kaanat quraysh tasnac sida ay samayn jireen quraysh fi jaahiliya xilligii jaahiliya faajaaza rasuulu lahi sal sl nabigu waa gudbay oo waa dhaafay xataa ataa carafata ilaa carafa u tegey carafa ma tegin ay qaaraba waa u dhowaaday meel u dhow waa namila meel dhinaca ku haysa ayuu nabigu markaa tegey sal allah alay wasalam fawajada qubata wuxuu helay nebigu qubadii oo qad duribat lahu loo dhisay binamina looga dhisay fanazla biha waa ku degay qubadiibuu ku degay ayb faataa bana alwaadiyi waadiga waadi curana la yihahdo waadi curana waadigaas ayuu markaa nebigu tegay sal allahu alay wasalam fahaaba naas dadkiibuu khudbadeeyey dadkiibuu khudbadeeyey markii qoraxda markaas ay iilatay ayuu khudbadeeyey nebigu sal allahu alay wasalam maalinta xata ida zaaqat shamsu dheh qoraxda markay iilatay agga dhexbartanka samada ay agga oga iilatay xilliga duhurka marka la gaaray amara biqaswa wuxuu u amray nabigu sal la alay wasalam in markaa hashi qaswo ahayd loo raro faruxla lahu nabiga waa loo raray sal slam kadibna wuu furay faataa wuxuu tegey badla waadi waadi curana dhexdiisuu tegey fahaaba naas dadkii buu khudbadeeyey dadkiibuu ukhudbadeeyey wa qaala wuxuu yidhi hadalkiis waxaa ka mid ah nebigu yidhi sal allahu alay wasalam ina dimaa'akum wa amwaalakum ina dimaa'akum dhiiggiinna wa amwaalakum xoolihiinna xaraamun calaykum xaraan ba idinka yihiin inaad xoolaha kala qaadataan oo dhiigga aad dhiig kala gashaan xaraan ba idinka yihiin ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii beladikum haada sida maanta maantoo kale siday xaaraam u tahay inaad dhiig kala gashaan ood xoolo kala dhacdaan maanto kaleoo carafo la joogo maanto kale ymu carafo ah fii yowmikum haada fii shahrikum haada oo dulxujo ah oo ka mid ah ashhur xurumka fii beledikum haada oo maka ah oo beledulahi xaraam ah sida ay xaaraam u tahay maantoo kan inaad dhiig gashaan bishanoo kan inaad dhiig gashaan ood xoolo dhacdaan beledkan inaad dhiig ku gashaan xoolo ku dhacdaan siday xaaraam u tahay ayay yani markaad joogtaan bilo kale iyo meelo kale iyo beledo kale bay xaaraam idinkaga yihiin qof kastoo caqlide wuu garanayaa yani bisha xurmada leh xataa gaalo waa xurmayn jireen bilaa ashhurulxurumka waa xurmayn jireen oo may dagaalami jirin marka sida maanta oo yani aad carafa joog maanta oo yowm carafa ah oo markaasi beledul alxaraam aad joogtaan yani markaasi oo bishii xurmada aad joogtaan siday xaaraam idinkaga yihiin inaad dhiig kala gashaan xoolo kala dhacdaan bay xaaraam idinkaga yihiin markaad beledo kale joogtaan oo aad joogtaan xilli kale iyo markaas amaakin kale saasmaanunoqonaya ina dimaakum dhiiggiinu wa amwaalakum iyo xoolihiinu xaraamun alaykum xaaraan bay idinka yihiin xaraamun alaykum eh, ka xurmati yowmikum haada yani waxay soo qadanayaan culimadu markay fasirayaan ay tacarudu bacdukum dimaaa bacdin wa amwaalahu fii hayri hadihi alayaam ka xurmati tacarudi siday xaaraam u tahay in loo bambaxo lahumaa fii yowmi carafa maalinta carafo in loo bambaxo siday xaaraam u tahay bay marka kalena xaaraam u tahay ayb fii baladikum haada